iyo waxyaabaha ay ku asixi iyo waqtiyada aan la tukan karin iyo arrimo noocaasu ka soo hadlayey haddeen wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi qofkii tukanayey fii aakhiri cumrihi waa lagu tukan doonaa siduu u tukanayo isagaa lagu tukan doonaa marka dambe waayahay meeshaa waxaa ka cad qofka hadduusan isagu tukan jirin inaan lagu tukanayni qofka hadduusan tukan jirin iyadoo salaadii ay ku waajibtay inaan lagu tukanaynin sidaa ayaana sidaa in loo ilaaqaana raajixa oo taariku salaat ninka la yidhaahdo ee salaada uu kas uga tegay ninkaama ma gaalba mise waa muslim gaalmiya mise waa muslim hal waa la isku waafaqsan yahay salaada ka tegiddeeda hadduu diidan yahay waajibideeda oo igumaba waajibin hadduu leeyahay gaalnimadiisa waa la isku waafaqsan yahay inaan lagu tukanaynin qabriyada muslimiintana aan lagu aasaynin waa laisla ogolyahay waxaa kaloo laisla ogol yahay salaada cudurdaar sharci ah hadduu oga tago iiduna ruuxaasi inuusan ku gaaloobaynin bal loo ogol yahay tegitaankana waa laisla ogol yahay sida wuu halmaamay oo halmaan bay salaaddii ku dhaaftay ama wuu hurday oo hurday ku dhaaftay ama jamci buu u tukanayyay ku dhaaftay oo salaaddii wuu jamcinayey oo salaadii duhurku waktigeedii ka bixiyey casirkuu u dibdhigay jamca dartii isagoo musaafir ah ama ikraah waa la khasbay oo intaa qori lagu qabtaa la yidhaa cartuko he wuxuu tukanaya markaa oo iska dhaafaya hadhow ayuu qadayni doonaa arrimahaasi salaada wakhtigeedii inuu ka bixiye ka tago inuu cudurdaar u haysto u bannaan tahay waa isku waafaqsanya laa cudra fi takhiiriha ila lisah aw nawmin aw nawmin adigu ibnulasalaan nin la yidhaahdo azubadka ku tirin jiray asbaabta salaada waqtigeeda looga saari karo aw nawmin aw liljamci aw lilikraah buu ahaa ha laa cudra fi takhiiriha ila lisah aw nawmin aw liljamci aw lilikraah labada arrimood marka sidaa laisugu waafaqsan yahay waxa mukhtalaf oo laisku khilaafsan yahay ruuxa kas ayuu salaada uga tagay wax cudurdaarayna ma haysto isagoo mukalaf oo salaaddii ay waajib ku tahay ayuu kas uga tagay isla markaa cudurdaar ma haysto aaniyan salaada inay ku waajibtay wuu ogol yahay oo salaada waajib inay tahay isagu weliba waajib ku tahay waa og yahay inuu caasi yahay wuu isgaranayaa laakiin waa ka tegay kaasi ma gaaloobayaa se gaaloobi maayo adilada marka aad eegto isjiidashadeedu dee qolo walbaba a'immada ku kala tagay wuu gaaloobaya iyo ma gaaloobayo qolo walba daliil bay daliishanayaan qolada waxaad moodaa wuu gaaloobayaa leh islaamnimaduu ka baxayaa adilada ay daliishanayaan ayaa aad u fara badan waayo waagii rasuulka iyo asxaabta iyo salafu haadihi lumma qof taariku salaade haddana muslim in lagu tiriyo waxay aqooni jireen ma aha rasuulkana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam alcahdu ladii baynana wa baynahum salaa faman tarakaha faqad kafar annaga iyo qolada waxaa noo dhexeeya oo keliya salaada ciddii ka tagtaana way gaaloobi marka salaada qofka ka tegay isaga mar hadduu isagoo mukalafeen nool salaadii ka tegay ee diiday ee markuu dhintay in lagu tukadaba ma salaadba ma uusan ogolayna maxaad kala doonay inaad ku tukataba maaha ee qofkii soo tukan jiray hadduu dhinto waxaa waajib muslimiintaa ku ah fardulkifaaya afar arrimood afartaa arrimood ruuxaasi in la dhaqo in kafan la geliyo in lagu tukado in la aaso afartaa afartaasuna waa inuu ka hadlo wayalzamu waxaa u laazimi filmayiti ruuxii dhintay waxaa u laazimi arbacatu ashyaa afar arrimood gusluhu dhaqitaankii wa takfiinuhu in la kanfo wasalaatu ku tukasho calayhi korkii lagu tukado iyo wa dafnuhu in la aaso afarta arrimoodaa waajibi wa hanaani laba laa yuqasalaani la dhaqi maayo walaa yusallaa calayhimaa laguna tukan maayo laba qof oo mu'miniin ah oo waxaa jira haddii ay dhintaan aan lagu tukanaynin lana dhaqaynin wasnaani laba laa yuasalaani la dhaqi maayo walaa yusallaa calayhimaa laguna tukan maayo ashahiidu ninkii shahiidka ahaa ee dhintay fii macrakati lmushrikiina gaalada dagaalkeeda ku dhintay iyo wasiqdu dhicis alladii dhiciska oo lam yastahilla aan soodaynin saarikhan xaaluu yahay mid dhawaaqayo yacni laba qola lagu tukan maayo lana dhaqi maayo laba dhaqayo lagumana tukanayo lama dhaqayo lagumana tukanayo marka laleeyahay ma waajibaysaa loo jeedaa in la dhaqaana ma waajibayso in lagu tukadaana ma waajibayso ma bannaan tahay in lagu tukado iyo in la dhaqo haa waa bannaan tahay jaais wey waa la dhaqi karaa waa lagu tukan karaya laakiin waajib ma aha inay bannaan tahay waxaa tusinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qatla uxud qoladii uxud la laayay ee waagii uxud lagu dagaalamayay toddobaatan ninoo saxaabi ayaa lagu dilay toddobaatankii nin rasuulka waa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam shuhadayna ahaayeen oo xamza baa ka mid ahaa maca daalika waa ku tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacnii in lagu tukan kara waa la ogol yahay laakiin waajib ma aha sidoo kale canug yar oo su markuu soo dhashay aan wax nolole ayan ka muuqanin canugaasi wax inuu nool yahay lagu gartaa maba ka muuqato kaana laguna tukan maayo muxuu ahaa lana dhaqi maayo waxba laazim ma aha sida ayuu ujeedaa hadduu noolaa ka waran oo noola kusoo dhashay hadduu noolaayo noola kusoo dhashay in la dhaqo lagu tukadaa waa sida fiican waa jaais kaa laftiisa inaan la dhaqin lagu tukanin xataa waa suuroobi kartaa laakiin shaaficiyadu ma qabaan oo shaaficiyadu waxay leeyihiin marba noolu hadduu kusoo dhashay in la dhaqi lagu tukadaa waa laazim aimada kale qaar baa waxay leeyihiin canugu marba hadduu sagiir yahay ee xataa sanadbaha jira haddii uu doono inaan muxuu ahaa lagu tukanin la dhaqin waa suuroobi kartaa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa ibraahim markuu dhimanayay dhowr iyo toban bilooduu jiray maca daalika mana uusan ku tukanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wanaani laba laa yuqasalaani la dhaqi maayo walaa yusallaa calayhimaa tushooda dushoodana lagu tukan maayo ashahiidu kii ku dhintay fii macrakati lmushrikiina gaalada dagaalkeeda ku dhintay yani shahiid fii macrakati mushrikiin wuxuu leeyahay shuhado kala jira oo ummadda shuhadadeeda qoladaa jihaadka ku dhibatay oo keliya ma aha shuhado kalaa jirta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay waxaa ka mid ah islaamtii foosha ku dhimatay waxaa ka mid ah ruuxii biyaha ku qarqoomay hadmi iyo dumitaan ruuxii ku dhintay waxyaaba badan ayaa shuhadada ka mid ah qoladaasi aakharay shuhado ku yihiin laakiin adduunyada waa la dhaqaya waana lagu tukanaya ee kanaan la dhaqaynin aan lagu tukanaynin gaalada dagaalkeeda qofkii ku dintuugay iyo wasawdu dhicis alladii dhiciska oo lam yastahilla aan dhaqdhaqaaqin ama aan shanqarin saarikhan xaal uu yahay mid soodaynaya wayuqasaru waa la dhaqi almayitu meydkii waa la dhaqi wifran tira isdheer ayaa la dhaqi sida wanaagsan maydka hal mar in biyaha lagu camimo ayaa ku filan laakiin waxaa sunnaha ah tira isdheer in la dhaqo saddex jeer ama shan jeer ama toddoba jeer hadaba eh, sida uu dhaqitaanka ugu fiican yahay wayuqasaru lmayitu maydkii waa la dhaqi witran tidaisden wayakuunu wuxuuna ahaanay fii awali quslihi dhaqitaanka bilowgiisa sidrun gob yani waxun wasakta zuulinaya yaa lagu daraya sidri waxba laazim maaha ee shay wasakta zuuliya sida saabuun iyo wax lamid ah ayaa loo isticmaalaya wa fii aakhirihi markay u dambeeyana shayun waxbaa lagu dari oo min kaafuurin kaafuura waxoogaa kaafuur ama udgayo waxun udgayo ayaa lagu dari wayukafaru waa la kanfi fii alaaati afwaabin saddex maryood ayaa lagu kanfi sida wanaagsan wey saddex maryoodoo cadcadoo dhaadheer in lagu kanfo sida wanaagsan wey hal maroo camimi haddii lagu kanfa oo ku filan tahay wayukafaru waa lagu kanfi fii alaaati afwaabin saddex maryood ayaa lagu kanfi biidin cadcad laysa uusan ahayn fiiha maryaha dhexdooda qamiisun qamiis uusan ku jirin walaa cimaamatun cimaamadana ayan ku jirin wayukabiru markuu tukanaya kafantiibuu intaa kaga baxay ee dhaqitaankiibuu intaa kaga baxay iyo kafantii wayukabiru wuu takbiirsani calayhi meydka korkii arbaca takbiiraatin afar takbiir ayuu ku takbiirsani yacni meydka marka uu ku tukanayo afar jeer ayuu allahu akbar leeyahay afartaa jeer marada u hore waa tan salaada uu ku gelayo oo meydka salaadiisa markuu gelayo allahu akbar allahu akbartaa faatixadaa ku xigta faatixada markuu dhammeeyana allaahu akbar buu leey waa tii labaad taa labaad gadaasheeda rasuulku ku salliynay calayhi salaatu wasalaam salligaa rasuulku markuu dhammeeyana allaahu akbar buu leeyahay waa takbiirtii saddexaad takbiirtaa saddexaad gadaasheeda meydku u duceeyey ducadaa meydka markuu dhammeeyana allaahu akbar buu leeyahy waa takbiirta afraad u dambaysay kadib waa salaamo noqsanaya afartaa takbiir wey waa afar takbiiroo takbiirtii salaada uu ku gala ay ku jirto allahu akbartii salaada way ku galay faataxa ka dambaysay allahu akbar baa ku xigtay salli rasuulaa ku xigay calayhi salaatu wasalaam allahu akbar baa ku xigtay ducadii meydkaa ku xigtay allahu akbartii u dambaysay weeye kadibna wuu salaamo noqsaday intaasuu rabaa inuu tiriyo wayukabiru wuu takbiirsanay calayhi meydka korkiisa ayuu ku takbiirsanay arbaca takbiiraatin afar takbiir ayuu ku takbiirsanay yaqra' wuu aqrini alfaatixata faatixaduu aqrini bacda aluulaa tan hore takbiirta hore takbiirtuu salaada ku galay gadaasheeda faatixadu aqrini bacda lulaatii hore gadaasheeda wayusalii wuu salini cala nabiyi nabiguu ku salimi sal allahu alayhi waaalih wasalam bacda aaniyati takbiirta labaad gadaasheedana nabiguu ku salini calayhi salaatu wasalaam wayadcuu wuxuu u ducayni lilmayiti meydkuu u ducayni bacda aaliati takbiirta saddexaad gadaasheedana meydkuu u ducayni fayaquulu wuxuu leeyahay ducada meydka duca dheer buu aqrin doonaa laakiin ducadaa dheer waxba laazim ma aha allahuma qfir lahu ayaa ku filan haddii aad tiro allahuma qfir lahu warxam waxa wanaagsan ducada macuurka ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey in loogu duceeyo allahuma qfir lixayina wamayitina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana ilaa aakhiriha ducooyinka rasuulka laga soo guuriyey in loogu duceeyaa fiican fayaquulu wuxuu leeyahay deedka marka uu ducaynaya marka saddexaad takbiirta saddexaad gabaasheeda allahuma hada cabduka wabnu cabdayka kharaja min rawxi dunyaa allahuma allahyow haada kani cabduka addoonkaagii wey wabnu cabdayka labadaadii addoon wiilkoo cadugooda wey yacni laba addoona iska dhashay weeyaanoo aabba iyo hooyaa allahuma allahyow haada kani cabduka addoonkaagii wey wabnu cabdayka labadaadii addoon canugoodi wey kharaja wuu ka soo baxay min rawxi dunyaa adduunye raaxadeedii ayuu ka soo baxay iyo wasacatiha ballaanadeeda iyo weynadeedii ayuu ka soo baxay wamaxbuubuhu kuwii uu jeclaa ayuu ka soo baxay waaxibaauhu kuwii asaga jeclaana uu ka soo baxay fiiha adduunya dhexdeedu kaga soo tegay ilaa dulmati lqabri qabri mugdigii ayuuna usoo baxay iyo wamaa waxa huwa asaguba laaqiihi qabriga uu kala koobi doono kaana wuxuu ahaa ninkani qofkani yashhadu mid qiran an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga mooye waxdaka xaalaad keligaa tahay laa shariika wax shariik la yidhaahdaa laka adiga inuusan kuu sugnayn ayuu qiri jiray waana muxameda nabiyullaahi muxamedna cabduka addoonkaagii inuu yahay ayuu qiri jiray warasuuluka rasuulkaagii inuu yahay wa anta adigaasi aclamu naga og bihi qofka mina anaga naga og rabi ninkan muminimadiisa anagu asagoo qirayan baan arkayn allaahuma allahyow inahu ninkani nasala marti buu noqday bika adigu marti kuu yahay aduu kuu soo degay marti kuu yahay wa anta adiguna khayru mansuulin bihi qof marti loo noqdo kan ugu fiican ayaa tahay wa asbaxa wuxuu noqday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada u baahan waanta adigana haniyun waad ka kaaftoontaa can cadaabihi cadaabkiisa waxaa ku fali rabbiga waad ka kaaftoontaa waqad ji'naaka annagana waan kuu nimi raagibiina xaal ayaanahay kuwa rajaynaya ilayka adigaan ku rajaynaynaa rabbiyow shufacaa xaalaan u shafaaca qaadaynen lahu meydkani allahuma allah in kaana haddii uu yahay meydku muxsinan nin wanaag samayn jiray haddii uu yahay fazid u ziyaadi fii ixsaanihi wanaagiisa rabbiga u ziyaadi wain kaana haddii uu yahay musiican mid xumaansayeeni jiray fatajaawas rabbigu iska dhaaf canhu maydkan iska cafi walaqihi ilaahu la kulmi biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababkeeda ridaaka raadinimadaada rabbigow la kulmi waqihi rabbigow ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisa rabbigow ka ilaali wa cadaabahu qabriga cadaabkii ka ilaali wasax allow u weynayo u waasicin lahu maydkani fii qabrihi qabrigiisa allow u waasici wajaafi allow ka fogee alarda dhulka can jambayhi labadiisa dhinac allow ka fogee walaqihi allow la kulmi biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababteeda alamna aamin noqosho allow la kulmi inuu aamin noqdo min cadaabika biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababkeeda yaa arxama kuwa naxariista kan naxariis badano fayaquulu wuxuu leeyahay allahuma allah yow kani cabduka addoonkaagii wey wabnu cabdayka labadaadii addoon anugoodii wey kharaja wuu ka soo baxay min rawxi dunyaa adduunyo wanaagii raaxadeedii ayuu ka soo baxay wa sacatiha waasacnimadeedii ayuu ka soo baxay wa maxbuubuhu kuwii asaga uu jeclaa ayuu ka soo baxay wa axibaauhu kuwii asaga jeclaana uu ka soo tegay fiiha adduunyo dhexdeedu uga soo tegay wamaxbuubuhu kuwuu jeclaa iyo waaxibaauhu kuwii asaga jeclaa fiiha adduunya ay ku sugan yihiin halkaasuu kaga soo tagay ilaa dulmati lqabri qabri mugdigiisuna u soo baxay iyo wamaa waxa huwa asaguba laaqiihi qabrigaa uu kala kulmi doono kaana wuxuu ahaa qofkani yashhadu mid qira an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga mooye waxdaka xaalaad keligaa tahay laa shariika wax shirki la yidhaahdaan laka adiga inuusan kuu sugnayn arrinkaasu rabbi ou qiri jiri wa ana muxameda nebi muxamedna cabduka addoonkaaga inuu yahay ayuu qiri jiray wa rasuuluka rasuulkaaga inuu yahay ayuu qiri jiray taa anagu markhaati baan ka ahayn asagoo qirayo laakiin iimaankan hayda qalbiga ma jiray oo wuxuu qalbiga ka rumaysnaa ma yahay taa rabbi baa og wa anta adigaana aclama allow naga og bihi maydkani minaa annaga adigaa naga og oo iimaankaasi aan ku arkaynay ee uu sheeganayay dhab inuu ka ahaa iyo inay munaafiqnimo ka ahayd rabbi adaa og wa asbaxa wuxuu ahaaday waanta alamina allahuma allahyow inahu ninkani qofkani meydkani nazala marti ayuu noqday bika adigu marti kuu yahay nusuulka waxaa la yidhahda qofka aad martida u tahay aad ku soo degtay nazala wuu soo degay bika adigu kugu soo degaye marti kuu yahay waanta adiguna khayru mansuulin bihi qof lagu soo dego marti loo noqdo kii u khayr badnaa ayaa tahay waqad ji'naaka annagana waa nimid rabbiow waa kuu nimid raagibiina xaal aan rajaynayna ilayka adigaan ku rajaynayna inaad u naxariisan baan rajaynayna shufacaa xaal kuwa u shafaaca qaadaya u erga qaadaya lahu meydkan ayaan u erga qaadayna inaad cafiso allahuma allah yow in kaana haddii uu yahay asbaxa aqiina ilaa ramati wa asbaxa wuxuu ahaaday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada u baahan wa adiguna haniyun mid ka deeqtoon ayaa tahay can cadaabihi cadaabkiisa rabbigo waad ka deeqtoon tahay inaad cadaabtaa uma baahnid rabbiow inaad cafiso waa kuu sahlan tahay annagana inaad cafisaan rajaynayna wa anta can cadaabihi waqad ji'naaka waan kuu nimid rabbiyow raagibiina xalaan nahay kuba rajaynaya ilayka adigan ku rajaynaynaa inaad u naxariisato shufacaa xalaan nahay kuba u ergaqaadaya lahu meydkani allaahuma allahayow in kaana haddii uu ahaa meydku muxsinan mid wanaag samayni jira adduunyada markuu joogo hadduu wanaag samayni jira qof fiican uu ahaa fazid rabbiyow u kordhiyo u ziyaadi fii ixsaanihi wanaagiisa rabbiyow u ziyaadi u kordhi u badi wain kaana haddii uu ahaa musii'an mid xumaan samayni jiri fatajaawaz rabbiyow iska dhaaf canhu meydka iska cafiyo iska dhaaf walaqihi rabbiyow la kulmi biraxmatika bisababi raxmatika raxmadaada sababkeeda ridaaka raadli ahaanshahaada rabbiyow la kulmi oo ilahu ka raadli noqdo waqihi rabbi ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisa rabbi ka ilaali mawaadicda salaada marka la tukanayo in ilaah laga magangalo ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uuna baray ayay ka mid tahay fitnat lqabri waayo qabriga malaaig baa kugu imaanay su-aalana kugu weydiinaya waliba markii sidaa lagu dhigo wax yar marka ruuxa la aaso in waxoogaa yar markii la joogo isla markiiba malaaig baa imaanay malaaigtaasi saddex su-aal bay weydiinayaan meydkaasi su-aal afraad kuma jirto saddex suaal keliya weydiinayaan saddexdaa suaal waxa weeyaan cidda uu caabudi jiray rabbiga u ahayd iyo cidda loo soo diray ee rasuulka u ahayd iyo diinta loo soo dhiibay rasuulkaasee la soo gaarsiiyey saddexdaa arrimood ay weydiini mursil iyo mursal iyo mursalu lahu yacni mursil allihii wax soo diray iyo mursalkii la soo diray rasuulka ah iyo mursalulahu kii lala soo dirayo diintaas saddexdaasaa la weydiinaya saddexdaas meeshaa cidlada ahay cid kula joogtaa ayaan jirin ee cid ku wehlini iyo cid wax kuu sheegi iyo midna uusan jirin isla markaana ayay markaa kugu cusub tahay ay kugu horayso haddii wax lagugu weydiiyo inaad asiibtaa waxay ku dhici kartaa ilaah subxaanahu watacaala inuu ku asiibsiiyo yuthabitu llaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira adduunyada siduu alla kuugu sugay towxiidka inuu alla ku sugo amaa hadduusan alle ku sugin fitnatii ugu xumayd weeyaan iyo dhibaato halkaasuuna cadaabka ka bilaabanaya ruuxii gefo su-aalahaasi markaas cadaab loo bilaabaya marka taa rabbiou ka ilaali wey manihi waqihi rabbi ka ilaali fitnat alqabri qabriga imtixaankiisa iyo fitnadiisa rabbi ka ilaali wa cadaabahu qabriga cadaabkiisa rabbi ka ilaali wafsax rabbi u waasici fii qabrihi qabrigiisa alla ugu waasici ilaa qabrigu qofna waa lagu ciriiriy waa lagu cadaabi qofna waasic baa looga dhigaya rabbi u waasici wajaafi foge alarda dhulka can jambayhi labadiisa dhinaca low ka foge ilaa qabrigu ruuxna waa caradiibaa isu imaanay oo labada dhinacayay isdhaafini oo cadaab bay u noqoni qofna waa laga fogeynayayo waasic buu noqonayaayo meel uu ku raaxaysanayo ayuu noqonayaa rawdatun min riyaadi iljanna beer beeraha jannada kamida ah ayuu u noqoni walaqih rabbigow la kulmihi meydkani waxaad la kulmisaa biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababkeeda waxaad la kulmisaa alamna badbaada iyo aamin noqosha min cadaabika cadaabkaada uu aamin ka noqday xataa tabcaثahu ilaa aad soo bixiso aaminan xaal uu yahay mid aamin aan baqaynin ilaa jannatika jannadaada ilaad usoo bixiso biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababkeeda yaa arxamaraaximiin kuwa naxariisto kanuu naxariis badanow taasi waxay ahayd takbiirtii saddexaad gadaasheeda wayaquulu wuxuu dhihi fi raabicati takbiirta afraad gadaasheedana wuxuu leeyahay allahuma la waaba ti ku salaama noqson lahaa yani waxaa sunnaa ah intuusan salaama noqsanin ducadan inuu ahriyo allahuma allahy laa taxrimna hanaga hoojini hana gefsiini ajrahu maydka salaada aan ku tukanay ajirkeeda rabbiyow hana gafsiini walaa taftinaa hana na fitnaynin bacdahu maydka gadaashii waqfir lanaa anaga noo dhaaf walahu maydkana u dhaaf markaasuu salaama noqsanaya wayusalimu wuu salaamo noqsani bacda araabicati allahu akbartaa dambe gadaasheeda ee afraad gadaasheeda wuu salaama noqsani wayudfaru waa la duugayaa fii laxdin mustaqbil alqibla yacni ruuxa marka la aasayo waxaa waajibay qiblada in loo jeediyo qiblada hadii aan loo jeedinee dhan qiblada ka jeedsan loo jeediyo xataa haddii la aasa waa la faagi inta lasoo faago ayaa qiblada loo jeedinaya qiblada towjiihintu waajib weeye laakiin laxdigu waa sunna laxdigana waxaa loo jeedaa in dhinac laga jeexo qabriga yacni qabriga weyn marka la qodo meeshii meydka la seexin lahaa laba qaab ayaa loo sameeyaa shaqi iyo laxdi shaqi waa in dhexda laga jeexo sida nairobi oo kale laxdina waa in dhinaca dhanka qiblada in laga jeexo oo dhankii meydka la seexin lahaa ardadu haddii ay adag tahay oo inay dunto iyo aan laga baqayninoo meeshuna ay waasic tahay waxa fiican laxdi in lagu aaso oo sidaa gooni inta mxuuha dhanka qiblada inta loo qodo hoos halka meydka in la geliyo waa sida fiican haddiise ardadu ay jilicsan tahay oo inay dunto iyo wax lamid laga baqayo dhaxda in laga jeexaa lagu khasban yahay markaa siduusan dhulka u dumin oo qabrigii marka la qodo dhexdiisa in la jeexo halkaa la geliyo ayaa laazima meeshaas sidaa waa dhul fiicano waasixdi nairobi haddii la joogo dhinaciiu soo jeedaaba in laga taga khatar waaba dhibaato inteeda laeg waayahay wayusaru waxaa lagu aasi fii laxdin laxdi ay meel leexsan ayaa lagu laxdigu hortaas lugaha leexinta la yidhahdaa wixii la leexiyaa laxdi la yidhaahdaa oo nimanka caasigaroobay ee diinta intay yaqaaneen haddana caasigaroobay mulxidiina la yidhahdaa mulxid wuu leexdo wey lafdiga macnihii yani xaquu yaqaano uu kas u diiday wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum oo kale wey jaxdiga iyo laxdiga isku macno noqonaya waa marka gaalnimada laga hadlayo laakiin leexintaasaa ladi la yirahdayo qabriga dhanka qiblada loo qodayo ladi halkaas ku jeeda wayudfaru waa la aasi fii laxdin laxdi ayaa lagu aasi mustaqbilaalqiblati qiblada xaal loo jeediyey oo wayusallu waa la dhiibi min qibali rasihi madaxiisa dhankii ayaa loo dhiibi birifqin tartiib ayaala loo dhiibi yacni ruuxa marka qabriga la gelinayo inta aan qabriga la gelinin waxaa laga keenayaa hadhow marka qabriga la seexiyo meesha lugihiisa ay ku toosi lahaayeen dhankaasaa laga keeni oo qabriga marka dhinaca midigta ilaa loo seexini qiblada la qaabilini lugihiisa dhankey aadaya dhankaasoma ayaan aadin dhankay lugihii jiri lahaayeenaa laga keeni madax madax waana loo gelin qabriga gadaalgadaal iyo dabadaba loo gelin maayo madax madax ayaa loo gelini si tartiib ayaa rifqi ayaana loo gelinayaa sida ayaana loo seexini wakaan sida ayuu ujeedaa wayusallu waa la dhiibayaa min qibali rasihi madaxiisa dhankiisa ayaa laga dhiibi birifqin si tartiib ayaana loo dhiibi wayaquulu wuxuu dhihi alladii kan yulxiduhu qabriga gelinaya yani meesha laxdigaa ah ruuxa gelinaya wuxuu leeyahay bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sal allahu alayhi waalih wasalam bismi illaahi ilaah magaciisaan ku gelinaya qabriga wa calaa millati rasuulillaahi nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintiisi ayaan ku gelinayaa qabriga sala allahu calayhi waalih wasalam wayudjacu eh, waa la seexini fi lqabri qabrigaa la dhex seexini bacda an yucamaqa inta la dheereeyey qaamatan wa basta yani qabriga waxa wanaagsan ee dhul waasica ah haddii la haysto qabriga in la dheereeyo oo ruux taagnidiis iyo weliba gacan fidin in hoos loo qodo waa sida wanaagsan ay tahay laakiin sidaa laasim ma ahe wax uun urtiisana qariyo xayawaanaadka inay soo faqdaanna ka ilaaliyo qabriga waajibka ee kaa weeye laakiin sunna ahaan in la dheereeyaa fiican sida ayuu ujeedaa wayudjacu waa la seexini meydka filqabri qabriga la dhex seexini bacda an yucamaqa inta la dheereeye kadib qaamatan taagni iyo wabasatan gacantirin inta la dheereeye kadib ayaa la dhex seexini wayusaaxu waa la fidini alqabru qabrigaa la fidini yusaax wuxuu ujeedaa qabriga waa la aasay haddii la aasay carada sida kuruf geel ahaan tuurayo ee sidaa ayaa loo dheeraynayo loo fidini yusadax sida ayuu ujeedaa wayusadaxu waa la fidini alqabru qabrigii waa la fidini weliba cara weynoo tuuranoo kor u dheer laga dhigi maayo waxoogaa yaroo daadka iyo waxyaaba un ka ilaaliyaa loo baahan yahayo in yar ayaa kor loo qaaday qadra shibrin taaka in la eg ayaa dhulka laga qaaday caro un inta lasoo guro in tuur laga dhigaa maaha wayusadaxu waa la fidina alqabru qabrigii ayaa la fidina walaa yubnaa la dhisi maayo calayhi qabriga dushii lama dhisayo walaa yujasasu lana nuuradayn maayo qabriga nuurad iyo in la mariyo ama la dhiso oo dhagxan iyo wax laga dhisaa xaaraam wax la ogolyahan ma cali bn abi aalibin radi allahu canhu waa uu khilaafada hayey ninbu wuxuu u diro wuxuu yidhi wuxuu rasuulka ii diri jiray makuu diraa haa soo wareegoo qabri taagan iyo qabri dhisan iyo haddaad aragto dumi qabriyaasha wax alla wixii dhisan iyo wixii taagan iyo waxaasi dumiyo qabri dhulka waxyar ka taagan ka dhig sida ayuu cali bnu abi aalibin radi allahu canhu werinayaa ee waana xadiis saxiixa marka qabriga in la dhisan ma aha waayo sabab loo dhisan meesha jirinba mar weeyaane dhismahan meesha aad ka dhistay iyo nuuradan iyo qurxintan meydka qabriga ku jira waxaw tari mayso meydka qabriga ku jira waxa anfacaya waa camalkiisi iyo ducada iyo sadaqada iyo waxyaabaha loo bixinayo ayaa anfacaya qabri la qurxiye iyo mara qurxoo la saaray iyo la dhisay waxaw tari labaar waa mar marka labaad dhulkan in lagu intifaaca la rabaa hadhow bacda khamsiina sana konton sano iyo boqol sano iyo wixii ka dambeeyo waa baaba'aya meydkii dhulkii waa lagu intifaacaya haddii laakiin dhagxan laga dhiso waxbana aan taraynin dee intifaaciina waa baaba'aya muxuu ahaa meydka wuxuu tarayana lama arko waa dayacaad keli ah walaa ba'sa baas bilbukaa'i oohin cala lmayiti meydka loo hooyo min hayri nawxin dhawaaq la-aantii walaa shaqi jaybin mana jexjexideeda la-aanteeda yacnii meydkii ruuxa hadduu xanuunsado oo u ooyo oohinta laga hadlayana waa ilin oo keli ah ama sood yar oo aan sii xoog badnaynu iska celin waayey intaasi dhibbale waa naxariista bini aadamka ilaahay uu ku tallaalay oo ruuxa qofkiisa ama qof mumin ahoo geeriyooda iyo hadduu arko inuu iska dhibco wax la yaqaano weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii ibraahim ahaa maalinkuu dhintay waa ilmeeyey hadduu ilmeeyey asxaabtii waa waxay weydiiseen rasuul allow maxaa dhacay adigabana wacdin jiray rasuulka wuxuu yiri qalbiga waa iska oynaya waa murugaysan yahay ibraahimow inaad naga tagtana ma aanan jeclayn laakiin wuxuusan alla raalli ka ahin ku hadli mayno ilaah qadarkiisaba raalli baan ku nahay marka adigoo ilaah qadarkii raalli ku ah ayaa haddana qalbigii waa murugoonayaa ishana way iska ilmayni taana wax dhibaato oo ka jirtaa lama arko marka waxa muminkaa inuu naxariis leeyahay waa arrin wanaagsan oo loo baahan yahay ruuxa hadduu qalbi adag yahay uusan qalbigiisa dabcaynin wax wanaagsan ma aha nin saxaabiga ah, rasuulkanin saxaabiga ah wuxuu arkay laakiin iska reebaadiye ahaa oo reebaadiyihii qalafsanaa ka mid a ah. yaa wuxuu arkay rasuulka oo xasan iyo xuseen dhunkanayo la yaabay kii reebaadiyaa la yaabay wuxuu yidhi toban caruuraan lay weligay ma dhunkanin aniga <laughs> rasuulku intuu sidaa u fiiriyo dha naxariista qalbigaada hadduu ka qaaday alle maxaa ku samaynaya aniga hee caruurtaa yaryar xataa odayaashii soomaalidu hore ay u yaragyihiin naxariis badan malahan ayaguba waayahay walaa basa baas male bilbukaai oohintu baas male cala lmayiti maydka loo ooyo min hayri nawxin dhawaaq la'aanti idoon la qaylinin walaa shaqi jaybin dhar jexjeexidii la'aanti jeebkaas luqaha waxaa la yidhahdaa meesha luqunta laga soo bixiyo shaati iyo khamiiska iyo dilaaca haweenka iyo meesha luqunta laga soo bixiya jeeb la yidhahdaa isluqaha oo luqadaaba waxay tahay wixii go'an jaaba yajuubu jayban goyitaanku jaabu sakra bilwaad ay qoranahayno jaabu way gooyn waay buura intay jaraani guri ka dhiganayeen marka hadarse waxaa loo jeedaa marada ama halkaa ka jeex ama hooska soo jeexay maryaha inaad jeexjeexdo taasi waxay tusiini dee alle inaadan raaldi ku ahayn maamulka rabbi inaadan raaldi ku ahayn ayay calaamad u tahay marka rabbi waa ka caroonaya walaa basa baasbale bilbukaai oohin cala lmayiti loo ooyo min hayri nawxin dhawaaq la-aanti iyo walaa shaqi jaybin dharjeexidii la-aanti wayucaza waa loo taczi waa la sabarsiini ahluhu meydka ahalkii ayaa la sabarsiini ilaa alaaati ayaamin saddex maalmood min dafnihi duugidiisa laga bilaabo yacni waxaa sunno ah qoladii laga dhintay saddex maalmood in loo tacsiyeeyo tacsiyadana laba qayb ayay ka kooban tahay qayb waxa weeyaan in wax loo qabto oo cunto iyo raashiin iyo maalmahaasi dabkii ay shidan lahayd in laga kaafiyo oo ciyaalka iyo reerkaasi dabka loo shido cunto lasoo kariya loo geeyo xoolahooda iyo waxaasi aan cunto laga karinina cunto kale loo keeno waa qayb taciyada ka mid ah qaybta labaad waxa weeye in ilaah la xusuusiyo qoladaasi la waaniyo la wacdiyo loo sheego waxaan qada rabbi iyo qadar rabbi inuu ku dhacay cid qadahaas iyo qadarka aan marayninna inayan jirin dadkoo dhanna meesha ay ku wada socdaan adduunyadana ay imtixaam tahay imtixaamkaasina in lagu sabray la adkaysto la doonayo haddii la argagaxo la iswaalana inaan waxba la soo celinaynin oo qofkii dhintay waa dhintay khalaas waay ma soo noqonayo marka adiga un badbaad ruuxa waa dhintay soo adiga diintaada ha kuu badbaado qofkii inaad wayso diinna aad wayso ka waran labadiiba ay kaaga iska darsamaan adduunyada dhanoo zuushay hee diinta inaad waysaa kaaga daran rasuulka ducadiisana waxaa ka mid ahay calayhi salaatu wasalaam Eh, allahuma laa tajcal walaa tajcal dunya akbara hamina walaa mablaa cilmina yacni adduunya shayga aan ugu jecel nahay shayga aan ugu aqoon badan nahay shaygaan ugu dadaal badan nahay ilahu adduunyaha ka dhigi eh, fitnada iyo meelaha aad naga imtixaanina rabbi ow diinta ha ka dhigin yacni jasadkaada inay imtixaan ku dhaco xanuunsato caruurta iyo ciyaalka iyo xoolaha iyo imtixaan inuu kaaga dhaco wax sahlan waaye laakiin diinta imtixaan hadduu kaaga dhaco meesha ugu daro wey waayo aakhriya adduunba waad seegi haddaba maydkii dhibaye diintiina inay kaa raacdo oo diinla-aanna aad noqoto ee ilaah ku caroodo arrin aad u weeye marka arrimahaas in la xusuusiyaa la doonayaa dadkaa laga dhintay taciyaduna waa nooca ee tacsiyadan soomaalida ay taqaanee hebel baa ruux baa dhintay maalinkaasna baqayaraadii ay hagaagtay toddoba berihaasa la fadhinayahay jawaano qaadaa la gadaa inte laakiin qolo ninkii dhintay xoolihiisa laga soo gadanhay oo muxuu wax la qalo iyo wax la gato iyo xaraba waxaas ninkii dhintay xoolihiisa in dib loogu noqdo ninkiiyaa la raacinayaa xoolihiiso waa la barakaynayaayo waxaas xaaraam wey wax la ogolyahayna ma aha xabaalqodana ma aha sadaqana ma aha ibtidaac iyo diin xumo wey waxaas wax loo baahanyana maaha hadhow haddaa wax u sadaqaynay sadaqadu sideeda waa u maftuux sideedaba saddex arrimood ayaa maydka markuu dhinto anficin nusuusna loo hay oo rasuulku uu noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam saddexdaa arrimood ducadaa ka mid ah sadaqadaa ka mid ah oo sadaqa loo bixiyo ah sadaqa jaariyo isaga uu ka tagay ayaa ka mid ah amaa muxuu ahaa gadaashiisa xoolihiisa in lasii baabi'iyo oo la yidhaahdo xoolihiisaa sadaqa laga daba raacinaya toddoba beri ama sagaal beri meesha lala fadhiya xoolihii agoonta eber laga dhigo taasi diinxumo weeye wax wanaagsanna ma aha arrinkaasina soomaalidu waa ku baaba'san yihiin dadkuna waxaa wanaagsan in si fiican ay arrintaasi u horjoogsadaan leylan wanahaaran ayaa la dhimanayaa dadku waxyaabahaas in laga gooyaa fiican lana baro rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisu waxay ahayd weligeed ma dhacday horta diin ama cibaado rasuulka uusan samaynin asxaabtiisu ayaan samaynin oo annaga inta aan samayno ilaahay aan ku caabudayno ilaah naga awaabinayaa ma jirto cibaadadu alla naga awaabinaya nabi maxamedana bari nabi maxamed cibaado uusanna barinana ilaahay naga awaabin maayo cibaadana ka dhigi maayo dembi buu nooga qoraya weligaama maqasha nabiyulaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam intuu noolaa biniaadam dadku uu jeclaa ayaa dhimanaya oo caruurtiisii hal gabar mooye faatima mooye toddoba caruuruu dhalay faatima mooye inta kale waa ka hor dhinteen xaasaskiisa uu aadka u jeclaa qaar ka midaa ah dhintay weliba xaasaskiisa gabadhuu aadka ugu jeclaa khadiija yahay oo xataa markuu dhintay kadib ayuu sadaqo u bixin jirayo qaraabadqaraaba iska dhaafay xataa saaxiibadeedu xiriirin jiray caaisha waxay tidhi islaan aan uga masir badnaa khadiija welihi ma aniga khadiijana ismaanna soo gaarna ismaanna aragay rasuulka sheegsheegidiisa baan ka maseeri jiray oo muxuu aha siduu u jeclaa xaasku sidaa u jeclaa ayaa ka dhintay rasuul calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii fadliga badneed ee qaar ka mid ah ama iska dhimanaya ama la lalaynay maca daalika weligiin ma maqasheen rasuulkoo leh isu imaada hebelaan xusaynaaye hebelaan muxuu ahaa sadaqa loo bixinayaayo la xusayaayo xabaalqudadiisi wax jira mahaas nabi maxamed wuxuusan diin nooga dhiinna diin noo noqon mayso cibaado uusan na barinna cibaado noo noqon mayso marka waxyaabahan soomaalida ay ku lugoobay ee eh, muxuu ahaa qofkii dhintay maalkiisii agoontii laga cunayo laga baabi'inayo eh, sadaqada lagu sheegayo xabaalqodo lagu sheegayo maalinkaaba la farxayo laleeyahay qof baa dhintay allay wax jira maaha xaaraam weeye dadka ha laga waaniyo waxsheeka waxaa jirtay <laughs> lagu farxayadaanse ku xusuustay waagii <laughs> soomaali ololahi afar la isberi jiray niman iska reexamar oo weligood canuga xamarsi ugu dhashay aan meel ah u dhaafin ayaa baadiya loo saaray oo la yiri adiga macallaad noqoniy reero guura waa laga doonay oo muxuu ahaa iskala socday qolo markaa ayay warantay qoladuu la socday qaar ka mid a ah. koo kulahaa reexamar oo waxba kala ogeynaan la socday malaha ninkaan hilib u baahday ilaa baadiya hilib badan lagama cuno mogtahay marmar neef dhinto baa la cunaa hilib u baa rafaaday isagoo yaa rafaadsan ayaa nin xanuunsaday wiilka waxoogaa kuusana xanuunsaday wiilka suu xanuunsada waa dhintay markii dambe <laughs> hadduu dhintay loodiya soo xareynaysu ka hortagayba dadkii looda soo wadu u bishaaraynaya wuxuu le maanta hilbaa la cunaa hilib maxaa dhahay hebel waa dhintule maa hilibla-aan baa laga dhiga <laughs> marka xalaalkadada soomaalida noocaasay ku dhaweyd isu bishaaraynay ku dhaweyd wax fiicanna maaha wakaa wayucazaa waa loo taciyeyni ahluhu meydka ehelkiisa loo taciyeyni ilaa alaaati ayaamin saddex maalmood inta laga gaarayo min dafnihi duulidiisa laga bilaabo taciyadana saddexda beri bay ku eg haddaan adigu meel ku maqnayna nin safar ka yimi aadan ahayn saddexdaa maalmood kadib tacsiye in loo aada ma banaana sababka waxaa wey waa xusuusin bay noqoni meydkii iyo musiibadii ku dhacdo ruuxa xusuusin ayay noqoniy tacsiye noqon mayso markaa markaa saddexdaa beri inaad baafisan maaha walaa yudfanu la maayo inaani laba qof fii qabrin qabri lagu aasi maayo ilaa lixaajatin dani inay timaado mooye yani wuxuu leeyahay laba ruuxaa dhimatay he hal qabri un wada qodin ee halkaa qabri lagu wada xareeyo maya maya lama ogola ilaa inay dani laga maarmi waayo mooye he dad badanaa dhammaaday laa qadar llahu daacun iyo wax lamid ah ayaa dhacay dad badanaa dhintay dadkii qabri looga wada qodi karayo hee halkii qabriba dhowr ruuxa lagu aaso rasuulka waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam uxud qatla uxudin uxud asxaabtii lagu laayey hee asxaabta markii horeba way yaraayeen maca daalik haddana dagaal xun bay galeen in badan ayaa dhaawac ahayd oo aanba shaqo qaban karin inta kalena waa daallanaayeeno ilaa shan ilaa xala la dagaalamaya waa la rafaadsanaa teeda kale cadowgii laftiisa inuu soo rogaalayo waa laga baqayey halla noqotay rasuulka wuxuu sameeyey calayhi salaau wasalaam halkii qabrimaa laba qof ku aasi halkii qabrimaa laba qof ayuu ku aasi weliba wuxuu u kala hormarinayay siday u kala fadli badnaayeen islaamnimada ila markaa waa lasoo islaamaya u kala horeeyeen kaasoo islaamnimo horreeyey hebel hebelkaa hormari kan kalena gadaal ee qur-aanka inta ay ka kala yaqaaneen kee qur-aan badnaa hebel hebelkaa hormari sida ayay ahayd wakaa walaa yudfanu la maayo inaani laba qof fii qabrin qabri lagu aasi maayo ila lixaajatin dan in loogu aaso iyo xaaje iyo dhibaato mooye wallahu aclam sal allah